يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان waxay qaataan kiniinada t b-day qaataan big baa warkaasi marka muddo la isticmaalo si aan isu dheeli tirnayn buu jidhka u nafaqeeyaa waxaad arkaysaa qof dumarahoo intaa sare u weyn xagga hoosena ay mirqin tahay ama inta hoose u weyn xagga sarena ay mirqin tahay ama intaa wejiga uunba ay kaga soo ururtay oo dhabannadeedu aad mooddo in kab lala dhacay soo arki mayse taa waxaa ka sii daran big baawarku wuxuu ku furaa xuubka wadnaha ayuu biyo ku shubaa يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة anta taxkumu bayna cibaadika fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun ihdinaa lima khtulifa fiihi min alxaqi biidnik inaka tahdii man tashaau ilaa siraatin mustaqiim ikhwati alacsaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa cashirkeennii aqoon kororhsiga aynu ugu tala gallay inaan waxuun ka fahmno makhluuqaadkan uunka inugula nool ee shayaadiinta iyo jinka la yidhaahdo iyo raadadka ay nolosheenna ku leeyihiin ayaynu ka warramaynay maadaama ay nolosha inagu heliyaan inaan macluumaad iyo aqoon waxuun qadara aynu ka haysanno labadeenna reerba sida aa qur-aanka ku aragteen waa laysku mataaneeyaa oo waxaa la yidhahdaa thaqalayn yaa macshara aljinni waalinsi in istatactum marka macshara aljinni waalinsi labaduba waa mukallafiin weeye xuquuq iyo waajibaad baa saaran noloshana raad bay ku leeyihiin midi midka kale wuu arkaa midna ma arko isagu wayna arkaa innaguna ma aragno innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum ama shaydaan ha ahaado ama jin ha ahaadee iyagu wayna arkaan innaguna ma aragno waa xikmad ilaahay subxaanahu wa tacaala marka shayaadiinta la eegana waa makhluuqaad aada iyo aada iyo aada u foolxun abuurtiisa saxda ah marka la qiyaasayo aada buu u foolxun yahay marka raxmatan lilcibaad isagoo ilaahay addoomihiisa aadamaha u naxariisanaya darteed ayaa muuqaalka dhabta ah ee shayaadiintu ay leeyihiin ilaahay inaga qariye shajarata zaquum markuu ilaahay ka warramayo suuraddeeda iyo aragtideeda wuxuu ilaahay ku shabahay waxaynaan inagu arag laakiin nafsiyan qalbigeenna ku daabacan inuu foolxun yahay shajarata zaquum dalcuhaa kaannahu ru'uusu shayaadiin wuxuu ilaahay ku maelay geedka zaquumka la ydhaha ee naarta ka baxa ubaxa ka uu bixiyo foolxumada uu foolxun yahay darteed madax shaydaan baad moodaa baa ilaahay ku maelay madax shaydaan maynaan arag laakiin haddana waa wax inagu dabeecaysan in shaydaanku foolxun yahay wax aada u foolxun markuu arko ruuxu acuudu billaah warxuma shaydaan baa foolxuma oo shaydaan miyaad aragtay markaad leedahay foolxuma maya waxa weeyaan wax ilaahay kombyuutarkeennan khayaaliga ah ilaahay kusii borogaraamiyey marka dhammaan waxaa inagu borogaraamsan in makhluuqa shaydaanka la yidhaahdo uu foolxun yahay ilaahay wuu inaga qariyey subxaanahu wa tacaala xikmatin ma marka waxaynu ka soo warannay markaynu soo wadnay soo wadnay geediga waxaynu dul joognay qaybihii sixirka sixiradana had iyo jeer waxaynu nidhi maa min sixrin ilaa wayustakhdamu jinnan sixir la isticmaalo oo shaqeeyaa ma jiro haddii uu sixir shaqeeyana waxaa dabada ka wada ama awoodda isticmaalka la isticmaalayaa waa shaytaan marka waxaynu soo gaadhnay noocyadii sixirka waxaynu ka soo warrannay dariskeennan kii ka horreeyey sixirka la ydhaha sixra rabt sixra rabtigu waa kii aynu nidhi qoyskiibaa lakala ta la kala maanacayaa reerkii wada jiray ayaa la kala maanacayaa firaash firaashkoodii iyo noloshoodii gogoleed baa la kala joojinayaa waxaana la adeegsanayaa waa shayaadiin iyo jiman shayaadiintaasu waxay raacaan dhiigga qofka bini aadmiga ah dabadeedna waxaynu soo tirinnay maraaxisha uu maro dareenka qofka bini-aadmiga ee jinsigu meelaha uu maro iyo jag-abyadaa iyo halkaa kala goysyadaasi u fadhiistaan markaasaa dareenkii qofka bini-aadmigii uu lumaya sixra rabdiga iyo astaamihiisa iyo sida loo daweeyo waynu ka soo hadallay waxaase lagama maarmaana inaynu kala fahamno saddex nooc oo dareenka qofka bini aadmiga ah nuqsaamiya inaynu kala fahamnaa muhiima sababta oo ah ruux kasta oo awooddiisa ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo ee awooddiisa taraneed ama dareenkiisa shahwadeed uu hoos u dhaco inuu cuqdad ka qaado u yidhaahdo waan sixranahay ma ahan marka inaynu fahamno maxaa dacfiga keena marka hore imise nooc buu ku yimaadaa dacful jinsigu saddex nooc buu ku yimaadaa awoodda maxaan ku idhaha jinsigu ama xagga dumarka ha noqoto ama xagga raggaba ha noqotee saddexdaas waxay kale yihiin waa kaynu ka soo hadalnay mid waxaa la yidhaha rabt oo waxaa la adeegsanayaa waa shaydaan iyo jin la rabo in la kala eryo qoyskan iyo reerkan haddii alla yidhaahdo dhisan in la kala furfuraa la rabaa sixir baa loo adeegsadaa la ydhaha sixir arabt inta badanna qoysku markuu cusub yahay ayaa laga faa'iidaystaayoo haddii alla yidhaahdo niyajab bilow aba gurigooda lagu ridaa sixir roolayaashaana adeegsada midna waxaa la yidhaahdaa eh, dacf aljins waa awooddii raganimo way joogtaa laakiin heerkii la rabay ma ahan midna waxaa la yidhaahdaa cajsul jins qofkii oon awood jinsiyeedba lahayn haba yaraatee aan soo roganayn saddexdaa mid waliba sabab keenta buu leeyahay marka aynu qeexayno sixro rabdiga ama eh, dacfuljinsiga uu rabdigu keeno waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu aqoonsadaa ruuxan masxuurka ah ama la sixray ee qoyskiisii laga sixray waxaa lagu garanayaa yashcuru binnashaad firfircoonidiisii caadiga ahayd ee jinsiyeed way joogtaa awooddiisiina way joogtaa waa goorma inta uu sawjadeeda ama sawjkiisa uu ka fog yahay haweentu raqbadeedii waa xaadir ninkana raqbadiisii waa xaadir laakiin labadii ruux markay isu soo dhowaadaan ayay haddii a la sidii laba xadhig oo balaas iyo minus la istaabsiiyey ayay kala boodayaan inta kale noloshoodu waa caadi daroonkoodu waa haddii a la waa sidii la yaqaanay laakiin mar allaaliya markay labadaa ruux isu muraadaan ayaan wax ah iyo wax musaaraco ahoo dhacaysa aanay jirayn hadday labadoodaasi kala fogaadaan ama ay laba qol kala galaan way dareemayaan mar allaaliya marka qoyska ah haddii alla yidhaahdo ay isu yimaadaanna waxbaba ma dareemayaan waa calaamadaha ugu waaweyn ee saxra rabdiga lagu yaqaano awooddii dareen way joogtaa labada reerba labada ruuxba laakiin ciladu waxa weeyaanuun markay isdamaaciyaan labadaa isqaba waa kow taas sidaasaa lagu garanayaa midna waxaa la yidhaahdaa dacf yacni haddii a la yidhaha cajsil jins qofkii oo awooddii dareen ee bini aadminimo ay kaba luntoba waxaana lagu gartaa haddii uu qoyskiisa u yimaado iyo haddii uu ka fog yahay midnaba wax dareena ma leh oo wax allaaliya wax qofkaasi ee uu ka dareemayo waa kaciniinka aynu nidhaahno kaciniinka aynu nidhaahno ee haddii al yidhaahdo caafimaad ahaan kuba soo dhasho hadduu doono oo dareenkiiba uu ka dhintay kaas wax daawo ah iyo wax dabiiba ah yaala ma leh waana inta badan wuxuu noqdaa dee madhalay sababta oo ah awooddii iyo dareenkii lagu yacni dhalayayba ma jiro waana ma dhalaysnimada yaala aan la dawayn karaynin ee ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala yahabu liman yashaau dukuura wayahabu liman yashaau yahabu liman yashaau inaahan wayahabu liman yashaau dukuura aw yusawijuhum dukraanan wa inaahan wayajcalu man yashaau caqiima waa kan caqiimka laydhaha madhalayska ah awoodii baaban meesha oolayn dareenkii ama hormoonadiisu yay shaqaynin ama xubinta lafteedu yay shaqaynin xubin yani dareenkii oo dhan baa meesha ka maqan kaa waxaa la yidhaahdaa cajzuljinsi baa la yidhaahdaa waa qof aan damac iyo dareenba lahayn yaalaana dawadiisa waa lagu daalaayoo dawo ma mid baa jira la ydhaha ka saddexaada dacfuljinsi awoodi way jirtaa dareenna wuu joogaa laakiin dareenkiibaa aada iyo aada u hooseeya oo waxaa laga yaabaa ruuxii intuu maaxiyo maaxiyo maaxiyo inuu bishii hal mar ama labadii bilood hal mar ama caynkaasoo kale hal mar inuu awood u leeyahay oo halkaa marna weliba haddii alla yidhaahdo marka uu hawsha gudagalo wax yar markiiba uu dareenkiisu baaba'ayo kaas waxaa la yidhaahdaa dacfa aljinsi baa la yidhaahdaa kaas daawo wuu leeyahay asbaabta keentana waa la yaqaan ruuxii dareenkiisii wuu joogaa laakiin dareenkiisu waa daciif oo haddii alla yidhaahdo yoolka intii laga rabay baanu gaadhsiin karaynin asbaab baana keenta asbaabtaa keenta ee dacfaljinsiga keentaa labaa loo qaybiya mid mu'aqato ah xaalad aan joogto ahayn oo marmar uun qofka ku timaada waana sida ay u badan tahay xaaladdan saddexaad ee dacful jinsiga la yidhaahdo yaalaa joogto ma ahan qofku isbeddello mar wuu ficnaanaya marna garaafkiisu hoos buu u dhacaya asbaabta keentana waxaa ugu badan noloshiisa marka uu bilaabayo xaaladda wada noolaanshaha jinsigiisa labaad inuu haddii alla yidhaahdo kalsoonidu ay ka maqan tahay matalan ama ruuxa dumarka ah lafteedu inay xaalado guur oo hore intay soo martay guurarkaa hore niyajo fara badan ay ku rideen oo xiisihii jinsiga labaadba uu ka maqan yahay ama ninku matalan uu isleeyahay aarmaanad haddii aan la yidhaahdo ragga aanad la mid ahayna waxaaguba uu yahay wax yar in fara badan ba waxay iska dhaadhiciyaan xubinta taranku haddii aanay wax weyn ahayn in aan macno badan aanu dareenku keenaynin taas kuma xidhnaa dareenka jinsigu weynaan iyo yaraan midna kuma xidhnaa labadaba kuu yahayba waa lagu tarmaa dareenkuna laabtuu ka yimaadaa maaha xubinta laabtuu ka yimaadaa waxaanay ku xidhantu qanaacada qofka bini-aadmiga uu qabo sida indhaheennu aanay isku awoodda u ahayn dhegaheennu aanay isku awoodda u ahayn oo dhammaan khalqigoo dhan aanay isku wada murqi ahayn ayaa xubinta tarankuna ay u kala duwan tahay ninunba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wax ka siiya waxaasoo dhanna way u wada asturan yihiinoo haddana qoysasunbaa ku wada jooga laakiin dhallinyarada qaar baa waxay iska dhaadhiciyaan waxaaguu yar yahay waxba ma tari kartid hadhow marka aad maxaan ku dhaa musaaracada bilowdana waad ku ceeboobi doontaa hawshaa ha gelin buu iska dhaadhiciyaa taasi waxay ku keenaysaa bilowga noloshiisaba markuu qoys yagleelo inuu awooddiisii ay hoos u dhacdo ila waa nin iska shakisane waa nin iska shakisan marka inuu marka horeba uu og yahay in ilaahay abuurtiisu khalqiga ay ku kala duwan tahay oo aan ruux ruux la wejiya ruux ruux la tima ah ruux ruux la sawd ah aanay jirin waa makhluuqaad waxa dunida cayn bacayn looga dhigay ha iscajabiyeen marka inuu marka horeba qofku cuqdadiisa sii qaadsiiyo oo haddaanu dhakhtarsi kaatriisa helin ama dabiib nafsiga aanu helin ama waayeel qanciyo aanu helin waxaa laga yaabaa ruuxa in gurigiisu dhaqso u burburo oo isagoo cuqdadaysan oo naftiisii ku kalsoonayn ayuu gurigii tegayaa waxbaba wuu iska waayaya waa qodobka koowaad waana qob qodobka aan baraarujinayo guryo badanna ay ku dumaan bilowgaba oo dhumucda iyo awoodda iyo quwaddu bini aadmiga ilaahay uma simin waxaa guryo dhisaneed arkaysaan oo dhanna nin walbaaba hal waliba halkay ku dhashaa waa ayaankeed macno weynna ma sii lahaa quwadda weyn iyo maxaanku ku idhaahdaa macnuhu waxa weeyaanu dareenkaagii qalbiga iyo laabta ma taagan yahay mise ma joogo taasubaa muhiima qodobka labaad ee dacfuljinsiga ku keena labada qayboodba rag iyo dumarkaba waa alikti'aab waalkalaq qofku haddii uu haddii an la yidhaahdo uu nervis yahay oo haddii an la yidhaahdo maskaxdiisu ay mashquulsan tahay ama warwar iyo maxaanku dhaha mashkelada ay ku furan tahay mashkiladaha qol maskaxda ku dhacaa waxay daciifiyaan awoodda marka qofka bini aadmiga mashkeladaha iyo warwarka iyo diiqadaasi ay ka ba noloshiisu sidii caadiga ahayd bay ku soo noqotaa waxa kaloo iyana qaybka ah labadan ruux ee wada nool haddaanay san bannaanayn adduunyadu waxay yidhahdeen waa gifanteeg isi iyo aan ku siiyo haddii markaa mulaacabada iyo banoonigu dhinac keliya inuu ka socdo oo marba kubadda lagugu soo celin waayo marka dambe niyajab baa kugu imanaya labada qaybood kay tahayba marka mar haddii labadu ay iscalmadeen oo isdoorteen oo ilaahay isu xalaaleeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabigii guursaday wuxuu ku yidhi war maad inan yar oo kula cayaarta tulaacibuhu wa tulaacibuk maad dooratid gabadh yaroo maxaanku idhahdaa dareenkeedu uu maxaanku idhaha joogo a isqaabili kartaan sidaadoo adoo kaloo da maxaad u dooran weyday buu nebigu ku yidhi cabdilaahi marka waa caamil iyo fic faacil meesha yaallo labada ruux inay isla yaqaaniin baaska baa muhiim noqonaysa haddii laakiin bahashu dhinac keliyun ay ka socoto malal iyo waxay keenaysaa caajis haddii qofka dumarkii ay gogol kucun leedahay maalan mar allaaliya markuu ninkaasi guriga yimaadunbay joof iska kicinaysaa markaasunbaa kun iyo kaakac barboleyn bay u sheegaysaa intaan haddii an la yidhaahdo waslada cuntada ah markuu cunayabay intaasoo mashaakil ay ururinaysay bay ku akhriyaysaa ninkii oo stressba qaaday oo kadeedan oo rafaadsan ayaa albaabka hoosta laga xidhanayaa wuu niyad jabayba oo reedi waaba waa la sii didiyey intii ugu horreysayba jaa dagaalka bilowgiigu horeba uu jabay marka hadduu ruuxu aanu haysanin baariyad nolosha la qaybsata oo ilaahay sifadii uu guurka ku sheegay aanu meesha olayn wa min aayaatiha an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma haddii sakiinadii iyo mawaddadii iyo raxmadii saddexdaas ay wada maqan yihiin ama midkood maqan yahay labada dhinacba marka way ka iman kartaa carqaladii iyo rabashkiiyo maxaan ku idhaahdaa dhibaatadu haddii gabadhii mar allaaliya markuu ninkii guriga soo galo uu xisaabtan ku bilaabayo heedha waxaad ka warantaa bariiskii aada soo ibisay bisha maxaa dhameeyey balweelkii guriga yaalay iisoo tiri malqacad baa maqana malqacaddii halkay ku maqan tahay horta daahii halkaas sugnaa jira xagguu maray halkan candhuuf rag baan ku arkay halkay ka yimaadeen Eh, xalay waxbaan sanqadh baan maqlaya maxay ahayd wax noocaasoo wada dhoqorjaannimo ah markuu ula yimaado qofkii oda cafiifada oo ilaa iyo maxaanku idhaahdaa eh, dheriga iyo maxaanku idhaahdaa dhuxushii iyo cusbadii iyo milixdii la xisaabiyo eh, ilman misno midna waxa weeyaan wasiirka arrimaha dibadda midna wasiirka arrimaha gudaha haddii wasiirka arrimaha guda lagu kalsoonaan waayo oo la yidhaahdo xisaabi ilaa iyo milixdii iyo dhuxushii qoftaasi waxay noqonaysaa khatyaan raxmaddii iyo sakiinadii ma helayso markaa ruuxa caynkaa ku ah dee dareen ma siin karto ma raalligelin karto iyaduna waa sidaas oo kale hadday gogolkucun yeelato ninkii ma deexanayo oo dareenkiisii wanaagga bannaanka ma soo wada dhigi karo oo dhibaato badan baa markaa meesha nin sheekhahoo eh, naxwaha aqrihi jiray oo soomaaliya waxba magaciisa sheegi maaye baa wuxuu marayey bey maxaanku idhahdaa shaahid ibnu caqiilka ku yaala gabay yar buu soo qaadayo gabaygaasi wuxuu odhanayay utawifu maa utawifu humba aawi ilaa beytin qaacidatuhu lukaaci beytkaasu soo qaatay intaanu sheekhii macnaynin buu yidhi waa sida ay haysataa <laughs> waa sida aniga iyo haysata wuu hayn kari waaye waa hayn kari waaye waan wareega utawifu maa utawifu maalin oo dhan baan soo wareegaayo eh, kolba makhaayad baan iska eh, maxaan ku dhahdaa tii kugu cunaysa gogosha bal ka warwareego intay caajisaysa ee eh, haddii alla yidhaahda ay luloonaysa ay waan wareegaa waan wareegaa utawifu maa utawifu uma aawi ilaa beytin qaacidatuhu lukaaci guri un ku hoydaa ta ii dhex yuururtaa ay tahay axmaqad aan naxariis lahayn marka haddii qofku aanu guriga ka dhisnayn wax allaaliya wax tabaruu ninkaas yeelanaya oo soomaalidu waata maahmaada waxay tidhaahdaa nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna abidkaaba ma gaadhid nin maalin ma gaadhidoo waa ninka kaa gaadiid fiican maalintaa kaa faras fiican ninna sanad ma gaadhido sanadkaa hadday beertu kaa bacdo isagana beertu ay u baxdo sanadkaa wuu kaa dhaqaalo roonaanaya ninna abidkaaba ma gaadhido waa ninka kaa naag fiican culimmada tafsiirkuna markay ka warramayaan rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar bacdulmufasiriin waxay leeyihiin fi dunyaa xasanadan laguu sheegayaaba waa sawjo baariya ah marka ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala waxay ka warramaan soomaalidu niman baa beri duulay dagaalkii baa lagaga soo adkaaday nin geesiya buu ahaay oo wacdara muujiyey uu soo baxsaday waa la soo eryaday waa la soo eryaday ninkuna nin dhibaato badan u geystay buu ahaa cadowga markii reerkii uu u muuqday reerkiisii uu inuu soo guryo galaba ku dhawaaday ayuu ninkii istaagay baa la yidhi cadowgii eryanayey baa soo gaadhay markaasuu ninkii ciidanka wati war heedhe waa ku qaban weyne markii reerkii aada magan gelaysay kuu kuu dhowaaday maxaad isu taagtay wuxuu yidhi inaan istaagayso uma arkayn haa markaan reerkii arkay baa waxaan xasuustay reerka ii fa xaaska ii jooga guriga inay geeridu ka wacan tahay xaaska guriga ii jooga inaan iska dhinta inay iiga wacan tahay nolol kuma nooli silic baan ku noolahay ninkii ciidanka watay baa war naga sii daayo horuu kan igu dhintay eh. ma noole eh. inaga sii daaye markaa ruuxu haddaanu guriga ka dhisnayn oo qoyskiisu aanu tabantaabinayn wax allaaliya wax natiijo ah oo nolosha uu ka keenaya ma jirto waana cilladaha ugu badan ee ragga qaarkood ku keena in xiniyuhuba ay dhabar ka tagaan xiniyuhuba ay dhabar ka tagaan dhibaatada ka iman karto haweenta isagoo rasuulkeennu ogaa ayuu in badan ku dhiiriyay haweenku inay jannada ka raadiyaan sawjkooda inay jannada ka raadiyaan sawjkooda waxyaalaha keena dacfal jinsiga ee qofku inuu awooddiisii raganimo ay hoos u dhacdo keeni kara waxaa ka mid ah dawooyinka qaarkood kiniinada la cuno qaarkood ragga way dhufaanaan waxaa ka mid ah dawooyinka loo isticmaalo dejinta maskaxda iyo waalida iyo wax la mid ah. waxaa ka mid a dawooyinka qaarkood oo loo isticmaalo dhiikarka waxaa ka mid a dawooyinka loo isticmaalo suuxdinta dawooyinka noocaas oo kale ahi ruuxu haddii uu isticmaalo side effectiska ama mudaacafaadka jaanibiga ahay ku keenaan waxaa ugu horeeya ka mid ah in awooddiisii raganimadu ay isdhinto oo dacfal jinsi uu ku yimaado waxyaalaha had iyo tee jeer dacfal jinsiga ku keena waxaa ka mida ah ragga oo kale hadday ciir dhan yihiin ciirta waa caanaha subaga laga saaray haddii raggu ay isticmaalaan awoodooda raganimada hoos bay u dhigaan raggu hadday kambadhuurhka ku shaqeeyaan kambadhuurhka waa garanaysaan waa lugahaagoo dhulka saaran aad cidhbaha iyo baryahana aada isa saarto oo aad sidaa ku adeegtood ku shaqayso taasoo kalena waxay ku keentaa ragga dacfal jinsi oo waata soomaalidu ka mahmahdo waxay idhaahdaan kuudud waa korma rag way dhufaantaa fadhiga noocaas oo kalia waxaa kaloo ka mid a Eh, da-yarta oo kale maalan hadday isticmaalaan caada sirriya waxa la yidhaahdo caada sirriya waxa la yidhaahdo hadday isticmaalaan eh, reer koonfureedkuna seegaysi bay yidhaahdaan seegeysi bay yidhaahdaan waa qofka oo gacantiisa isticmaala rag iyo dumarba taasi waxay keenaysaa in ruuxa sidaa laasima in awooddiisii iyo raqbadiisii ay hoos iyo hoos u dhacdo xalna maaha taasi xal maaha in qofka bini aadmigiihi marka dareenkiisa uu kacaba inuu isagu isku foofo xal ma noqonayso dhibaato badan bay ku keenaysaa noloshiisa dambe oo dhan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo diray rasuul raxiim ah waa run dareenku waa wax kulul weeye waa dhibaato weeye laakiin waxaa ilaahay u banneeyey qofka bini aadmigii dariiqooyin badan oo dareenkiisa ku dhimi karo rasuulillaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ummatu muxamed iyo da-yartiiyo shabaabka kula dardaarmi lahaa war haddii aa macsiyo ka baqataan isticmaala gacantiinna muu odhanin waayo taasi waxay hor joogsanaysaa tarantii ummadda sababaha ilaahay uu u xaaraameeyey in duburta looga taga haweenka ama raggu ay ragga isticmaalaan asbaabaha ugu horreeya ee loo diidan yahay waxa weeyaan waxay teedaysaa tarantii ummadda ummaddu hadday dariiqii ilaahay ugu talagalay aan ahayn ay isticmaalaan waa laga badanayaa waanay daciifaysaa sidaa darteed baa rabbi u xaaraameeyey in duburta loo tago oo raggu ragga u tago waa xaaraan weeye tan istimnaha la yidhaahdana rasuulilaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuu la dardaarmay dhallinyarada yaa macshara ashabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatasawaj fa innahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj faman lam yastatic facalayhi bisoom fa ina lahu wija haddii aan awooddu maanta ku siinaynin soomaalidu waxay tidhaahdaa ilmahaaga intaad tunka ugu yacni xoogsan lahayd tagoogga ugu xoogso intuu tagooggaaga ku jiro ilmahaaga mustaqbalkiisa dhis laakiin hadduu bannaanka u soo baxo u ku mashquulinayaa horumar wuu kaa baabi'inayaa mustaqbalkaaga oo dhan waxaanay odhan jireen culimmadu man dakhala bayna alfakhdayni dabaxa diina ninka laba lugood kala dhexgala gala ninkaa horumarkii diintiisa iyo tacliintii iyo waxbarashadiisa halkaasaa ugu dambaynaysa sababto oo ah waxaa laga raadinayaa biil iyo adduun baa laga raadinaya marka ilaahay wuxuu inoo soo diray rasuul raxiima salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim hadday dani ku jirto ama caafimaad ku jiro ama manfaca ku jirto ama mustaqbal ku jiro wuu inoo tilmaamtilmaami lahaa sida soomkaba uu inoogu tilmaamay waman ibtagaa waraa daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun marka ilaahay qur-aankiisa kaga warramayana wuxuu inoo xalaaleeyey sawjooyinkii dumarka ahaa iyo addoomaheennii maanta addoonnimaba jirtee labadaa waxaan ahayn faman ibtagaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum ulcaaduun intaa wixii ka fog qofkaasi xadgudub buu ku jiraa seerihii ilaahay buu daaqaya marka xaaladdaasina waxay keentaa haddii alla ka dhigo nafsiyan bay qofka bini aadmigaa wiilka dhallinyarada ana awooddiisii iyo murqihiisii iyo dhismihiisa jidhka oo dhan wayn way way way dhaawacaysaa si oo maxaanku dhaha dhab a u kori maayo maskax ahaan iyo muruq ahaanba uma korayo ilmaha gacanta isticmaalaa asaagiina xifdi iyo dadaal kuma tiigsan karayo asbaabaha had iyo jeer dacfiga keena jinsiga waxaa ka mid a ah asimna waa qofku markuu baruur yeesho bahashan baruurti waa cudur hilibkan iyo baruurta waa cudur caalamku maanta baruurta aada iyo aada bay ula dagaalamaan halka cagsiga inagu haweenkeennu ay baruur raadiyaan iyo maxaanku idhaha hilib oo ay ka isticmaalayaan kiniinno halis ku keenaya caafimaadkooda big bawar baa la yidhaahaa bay isticmaalaan waxay qaataan kiniinada t b day qaataan big bawarkaasi marka muddo la isticmaalo si aan isu dheeli tirnayn buu jidhka u nafaqeeyaa waxaad arkaysaa qof dumarahoo intaa sare u weyn xagga hoosena ay mirqin tahay ama inta hoose u weyn xagga sarena ay mirqin tahay ama intaa wejiga uunba ay kaga soo ururtay oo dhabanadeedu aada moodo in kab lala dhacay soo arki mayse taa waxaa ka sii daran big baa wuxuu ku furaa xuubka wadnaha ayuu biyo ku shubaa waa khatar weeye xuubka wadnaha ayuu biyo geliyaa dabadeedna waxaa imanaysa markuu xuubkii wadnaha biyo galaan in xuduuddii wadnuhu ay ka tallowdo dabadeedna ay xuduuddii sambabada u gudbo oo sambabada iyo wadnaha meel ku wada jira wax aan sentimitra ahayn baana labadooda u dhexeeya haddii wadnaha ay biyo eh, xuubkiisa galaan waxay taataabanayaan sambabka sambabkii wuxuu dareemayaa inay wax soo galeen ilaahay wuxuu awood u siiyey waxa soo gala inuu qufac iskaga celiyo wuu qufacayaa ruuxii ruuxii wax xaggan ka soo galay jidkii caadiga ah ma aha waa wax dusha ka taataabanaya dabadeedna qufac buu is iska waxaan maxaan ku dhaha jidhkaaga soo gala iska saar mana saari karayo da wax gudihiisii ku jira maaha waxay keenaysaa in leyla nahaar qufacaas mararka qaarkood ilaa iyo heer ay matagaanba saacad walba ay matagaan adduunyadii maanta simnadii iyo baruurtii iyo hilibkii way ka yaacayaan inana waa weydaaranay mashkelad kalena ma ahan ee aqoon-yahankiibaa ka seexday dadkii waxaan aqoonta u lahaa hadday dadka wacyi gelinayaan oo takhaatiirta iyo ragga aqoonta u lahay ummadda u sheegayaan ummad badan baa ka badbaadi lahayd marka waxyaalaha ugu badan ee dareenka jinsiga dhima tarantana hoos u dhiga waxaa ka mida baruurta qoftu hadday buuran tahay waxaa laga yaabaa inaanu raximkeeduba ilma qabsan waa maxay sababtu waxa weeye sababtu jidhkeennu uu isu dheeli tiran yahay dherarkeenna iyo dhumucdeennu way isu dheeli tiran tahay haddii hilib ka dheeraada jidhkaaga uu soo fuulo waxaa waajib ku noqonaya wadnuhu inuu daabeeliyo inuu siiyo nafaqadii marka xubnaha aan yahlaa shaqaynin ayaa laga soo garoocayaa xubnaha aan inta badan marmar un dee shaqeeya sida raximka oo kale raximku dee marmar buu shaqeeyaa inta badanna ma shaqaynayo markaa dee xaydka keenayo mooyaane marka haddii dhiiggii la qaybsado oo dee jidhkan dheeraadka ah iyo hilibkan dheeraadka ah iyo baruurtan dheeraadka ah waxay ka waxay u baahan tahay in wadnaha yaree intan la egi min maskaxda ilaa iyo mijaha inuu waraabiyo miisaan ka bad ka badan baad saartay wadnihii marka xubnaha had iyo jeer tambereeriga u shaqeeyo oo dhan <coughs> waa la cadilaya waxaa la leeyahay haddii aan adiga ku siiyo xaqaaga meelo kaleo aad u dhimanaysa adigu oo aanad ka maarmaynbaa aan ka joojinaya dabadeedna waad wada dhimanaysaan adigu sabir aada noolaatid laakiin waxa ulaha qabanin jidhka kalean siinaya jidhkaa dee laynagu soo kordhiyey dheeraadka inagu ah marka baruurtu waa cudur sideeday cudur tahay qofku inuu naaxo sidiisu cudur yahay marka qofka bini aadmiga ahi inuu ku dadaalo inuu had iyo jeer miisaanka dhimo miisaal yaroo basidaan idin siinayaa intiina faraha badan iskuulla waa soo marteen wakhtiga haddii ariga dadku ay ladnaadaan carruurta ibnahanduullada ah ee ladan ee naaxnaaxsan iyo carruurta danyarta ah markay iskuulka wada fadhiyaan mar walba sharaxa macalinka waxaa dhaqsan u fahmi og ilmaha yaree dhuuban ee danyarta ah ilmaha naaxsan wax fahamkiisu aada buu u liitaa sababta oo ah waxaa la yidhaahdaa dhiigga aynu isticmaalno boqolkiiba shan iyo toban waxaa loo qorsheeyaa maskaxda jirka intiisa kale nin walba mid walbaaba inta nasiibkiisa ah haddii qofku uu dhergo hal mar ayaa wadnuhu uu dhiigga maskaxda uu ku shubayo wax ka dhimaa waa marka qofku uu dhergo ee wax cuno markaa uu dheregsanya waa idinka arkoo ruuxu wuu luloodaa haddii uu aada u dhergo wuu lulmoonaya sababta oo ah calooshan ayaa u baahan inay shaqo badan qabato si ay shaqo badan u qabato waa in tabar badan la geliyaa marka dhiiggii maskaxdu ay u baahnayd wax badan baa loo soo ixaalaynaya xagga caloosha rag calooshii la ciyaariyo ciilkama kora u daran hadday calooshun aad ka shaqayso sida bahaa'imta ya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaam wannaaru madwan lahum sooma odhan haddii hamigaaga iyo qamigaaguba caloosha uun uu noqdo ogow maskaxdaadu way hagaa way hagaasaysaa maskaxdaadu way hagaasaysaa marka calooshan in shaqada laga yareeyo si maskaxdu ay u noqoto maskax waafi ah naxnu qowmun laa na'kulu xataa najuuc wa idaa akalnaa laa nashbac annagu qowm baan nahay haddaan muslimiinta nahay laa na'kulu xataa najuuc ilaa calooshii qaybtii hore ay dhammaato cunto kale kama dabageyno haddana markaan wax cunays nidhaahno wa idaa akalnaa laa nashbac haddaannu cunto u dhaqaaqnana caloosha dee kama shaqayno maankaan ka shaqaynaynaa maskaxdaan ka shaqaynaynaa marka qofka bini aadmigihi inuu caloosha buuxiye maaha waa inuu maanka buuxiye iyo maskaxda maskaxduna waxay ku buuxsamaysaa inaad xaqeeda siiso likulli shayin lahu xaqa marka waxaa ii geeyey waxaas waxa weeyaan waa asimna waa buurnaanta buurnaantu waa cadowga bini aadmiga weeye waa cadowga maskaxdeenna weeye waa cadowga xifdiga weeye marka qofka muslimka ahi wuxuu maskaxdiisa uu siday tahay uga faa'iidaysan karaa marka uu calooshiisa qadiyo marka uu calooshiisa qadiyo ee calooshiisa wax yar uu ku rido luqaymaad yuqiimu sulba waslado dhowr jeera oo kut yacni dhabarku inuu tooso uun uu u baahan yahay laakiin haddaad sida bahaa'imta uun liq uun tiraa afkiiyo gacantu ay kala joogsan sida diirta waxay noqonaysaa marka inaan adiga adiga adaa isaga soo horeynaya cadowgaaga marka ha la iska ilaaliyo baruurta ilaa iyo jinsigiiyo dareenkay qeyb ku leeda taranta qodobka toddobaad ee dacfuljinsiga keena ee laga dawoobi karo waxa weeyaan annowm almutaqatac haddii qofku aanu hurdada si fiican uga dharkin markuu waxoogaa hurdaba uu baraarugayo markuu waxoogaa hurdaba uu baraarugayo dhib badan bay ku keenaysaa annowmu subaat hurdadu waa nasiino weeye haddii maskaxdu ay xaqeedii nasiinada weydo waxay keenaysaa iyana ay jamuux kugu noqoto inay amar diiddo kugu samayso markaad xaqeeda siin weydo inay yana amar diiddo kugu samayso oo idinkii garanaya labadii saxaabi ee mid uu habeen oo dhan soo jeedayey ee saxaabigii kale salmaan binu faris intuu la seexday haweentu ay ninkuu saaxiibkee qabana ay uga warantay ee habeen oo dhan tooseeyo mar walba lahaa war seexo weli ma gaadhine war seexo weli ma gaadhine markay waktigii daakiraadda dambe ay gaadhay buu yidhi haddaba kac imika iminka kac haddaa ay cibaadadii salaatulleilku ku furan tahay warkii buu nebigu maqlay markuu salmaan ku lahaa ninkan wa inna linafsika calayka xaq war naftan iyana xaq bay leedahay haddii xaqeeda aada duudsido dee dhinac bay ka rarmaysaa markaa ruuxa muslimkii wuxuu u baahan yahay si uu kaalin uga buuxiyo muslimiinta inuu maskaxdan nasiinadeeda xaqa uu siiyo haddii markaa hurdada aada ku yarayso yarayso oo aada u googoyso adigana way kuu googoyn doontaa soomaalida waxay tidhaahdaa wareebe daalay dirirtiisunbaa loo tagaa waxaani waa xaydh yaroo cad oo meesha dhex fadhida haddii iyada aad ka dayn weydo canaadka oo soo jeediyo habeenkaama tegintaasuun aad hayso wax allaaliya waxaad soo lilaynaysay waxaad kordhinaysaana aani jirin oo sidaa noloshaada aad ku caarcaariso adigana marka dambe waxay kugu keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo aanad hadhow mahadin doonin markaa ruuxu inuu xaqeeda siiyo hurdada weliba maanta adduunyadu aada bay uga qaylinaysaa hurdadan xilliga dambe la seexanayo waxay yidhaahdaan habeenka marka labaiyo tobanku kala rogmado waa cilmi cilmi baadhisihii ugu dambeeyey hadda ay soo saareen habeenka haddii labiyo tobanku kala rogmado waxaa bilaamo riyooyinka mar haddii labaiyo tobanku ama imika seexo labaiyo tobanka ama kowda seexo mar alaali marka aad seexato hadday labaiyo tobanka dhaaftoba waa inaad la bilowdaa riyo ilaa inta salaada ay gaadhayso haddii ay riyo bilaabantana macnaheedu waxa weeyaan maskaxdii haafan haaf bay u shaqaynaysaa laakiin haddii labaiyo tobanka iyo wixii agagaarkeeda aad seexiso nafta saacadaha jira la ydhaha hurda dakar oo qofku uu gelayo hurdo muudh ah oo fog oo camiiq ah hurdadaa weeye hurdada faa'iidada ku jirtaa waana ta uu nebigeennu inagula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam haddaad salaada cishaa'i tukataan alxadiid bacda alcishaa'i makruuh war salaada cishaa'i wixii ka dambeeya sheekadu waa mamnuuc waa karaahiyo ee salaada cishaa'i markaad tukataan iska seexda waxaa suurtagala haddaad saa caadaysato in labada ama saddexdaba ay kaa dhammaato hurdo oo aad si fiican u seexatay iyo waxaad qabsanaysao dhani markaa ay kuu islaaxaan marka iyaakum wa iyaakum asahar waxaan aad iyo aada idinkala dardaarmayaa asaagiin aa wax la qaybsataane soo jeedka habeenkii saamaleylka habeenkii iska ilaaliya caalamku way yaqaaniin shaqada habeenkii la qabtaa inay qofka hadime ku tahay ruuxa habeenkii shaqeeya wuu ka mushaahar badan yahay ruuxa maalintii shaqeeya ina laka fi nahaari sabxan tawiila maalintii ilaahay shaqada ugu talagalay waayo waxay og yihiin ruuxan habeenkii shaqeeya gunno badan baa la siinayaa wuxuu cunayaa waa caafimaadkiisiibuu cunayaa caafimaadkiisiibuu buu cunayaa sidaa darteed baa afarta saacadood ee maalintii la shaqeeyo iyo waxaa isku qiimo ah labada saacadood ee habeenka aada shaqayso dadkan maxaanku dhaha maskaxda qofka bini aadmiga haddii daraaseey waayo waxay leeyihiin caafimaadkiisa buu cunayaa wakti dhow ayuu ku noqonayaa qof howlgab ah oo aan shaqayn karay marka waxaa muhiim ah naxnu lmuslimuun diin baan haysannaa caafimaadna aan lagu gaadhaynin cibaadana aan lagu gaadhaynin towxiidna aan lagu gaadhaynine in qofka muslimkii habeenkii hore u seexdo haddii taa la diido caaqibadeeda dhaqsaa loo dhadhamiyaa waxay ugu tala galeen gaalo in aan habeenkii la seexanin internedda iyo facebookyo iyo jiniya jaan bay inagu soo daayeen midba mid buu kuu dhiibayaa midba mid buu kuu dhiibayaa waa waxaa la waa tuuga waktiga xada baalkan mobilka lu idhaa waa tuuga waktiga xada wey marka mawduucba mawduuc buu bal kana la-eg kana la-eg kana la-eg dabeedna waxaa laga yaabaa in saacadaba aana dareemayn oo adhaadayna ku dhaafaan marka waxaan aad iyo aada uga qaylinayaa oo aan ku dardaarmaya weliba siiba dayarta inay habeenkii hore u seexdaan hadday rabaan inay mustaqbal fiican abuuraan hadday rabaan maskaxdoodu inay caafimaad qabto oo maskaxda caafimaad qabtaa wax soo saari karta markaa ruuxu haddaanu hurdo ku filan helin dareenkiisa awoodeed ee raganimiyo dareen kastaaba wuu lumaa qodobka sideedaad ee dacfal jinsiga ku keena dadka rag iyo dumarba waa atadkhiin bahalkan sigaarka ah ee habaarqabaha ah baharkaasi meelo badan buu dhibaato ka keenaa oo dhakhaatiirtu in badan ay ka qayliyaan oo anigu in badan waxaan ka digaa ruuxa mudakhinka ah ee sigaariya cabka ah marka uu dhinto ee la maydhayo haddii aa arki lahaydeen cibra idin kordhi lahayd mar allaaliya markaad istidhaahdo u maydh meydkaa shafkiisa iyo laabtiisa haragga saaran gacantaadu soo raacaya markiiba gacantaaduu soo raacaya wuu bislaaday wuu bislaaday mar allaaliya markay nafta kala huleelaan ay naftu ka jalagu tidhaahdo sanka iyo afkaba wuxuu ka keenayaa maalay qadhmuun qadhmuun qadhmuun oo ruuxaa maydhaya inuu u duceeye iska daaye allow mar un kafankama iska gelisaa isle allow mar un yaa kaa ooda maalayda ninkaa ruuxa ka soo baxaysa ilaahay baa yaab kuu keenaya waxaad arkaysaa bal inay dareenku ka maqan yahay marada uu ku dhidido hadduu hal maalinka tabaanka sudho maalin labaad kuma noqon karo isagii baa isu uraya wallaahi marada uu xidhay isagu een cid kale ku dhididin hadduu dareen leeyahay mar allaali markay laba maalmood sugnaato hadduu soo qaado oo uu ursado madaxaa lagu dhufanayaa waa isagii isagii baa kala khashaafaya marka bahalkaasu dhib badan badan buu ku hayaa khalqiga xataa kuwa sameeyabaa dheega waxay kaga soo qorayaan waa sun haddaad u bedheerayso nafyaha jiidha maka joog jar baa kaa horeeya marka sigaarku waa sun dilaaya weliba si aayar aayara buu qofka u dilaa si aayar aayara buu ruuxa u dilaa waxaa la yidhaahdaa fii kulli sana ilaa iyo afar milyan iyo shan boqol oo ruux ayaa sababta sigaarka u dhimata ilaa afar milyan iyo shan boqol oo ruux ayaa sababta sigaarka u dhimata ama dhiikar ha ku keeno ama sanbaba xanuun ha ku keeno ama kansar ha ku keeno ama cudurro kalaba ha ku keeno waxaana ka wada warqabtaan oo in badan culimmadu inoo sheegtay in qaatila nafsihi laa yadkhulu ljanna ruuxa naftiisa dila janno ma gelayo weliba wuxuu naftiisa ku dilaybaa cadaabka marka naarta la geeyana lagu ciqaabi doonaa wuxuuna ka mid noqonayaa mubadiriinta haddii alla yidhaahdo maalkooda daadaadiya shaydaanka la saaxiiba ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin war sigaarkaasi nolosha oo dhan buu calwiyaa nolosha oo dhan buu kuu qadhaadhaynayaa ruuxa kula nooli kuma ag fadhii karo wuu soo cabayaa masaajidkuu kula soo gelayaa kaaha afkiisa ka soo baxaya mararka qaarkood baad yalaalugoonaysaa wallah weliba marka uu intuu sigaarka soo cabo soo luqluqdo waa markuu ugu sii qarmoon yahay <laughs> markuu sigaar cabo oo la luqluqdo ama intuu sigaarka cabo uu kala bakhtiisto taa uu kala baktiyey mar labaad hadduu shido oo isticmaalo qadhmuunka afkiisa ka soo baxaya ilaahay baa ayaab kuu keenaya marka atadkiin waxaa ku jira maado daamur la yidhaahdo qatraan baa ku jira qatraankaasi waa ka marka uu dhinto sanka iyo afka soo buuxinaya qadhmuun qadhmuun qadhmuun raalliga hada wakhtigiina waan idinka qaaday imana dhamma asbaabtii keenaysay ee haddii a dacf aljinsiga asbaabtii keenaysay waktigiina waan dha waan dha waan dhaafay halkaasaynu kasii wadi doonaa cashirkeena insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu